رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii siirada ee rawdat alanwaar waxaa noogu soo dambeysay ama aanu maraynay geeridii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo noogu soo dambeysay rasuulkaoo sakaraad ahaa caaishana radia allahu tacaala canha ay baxnaanin markaa ku waday sadrigeedii iyo laabteedii ayay markaa ku asagana wuxuu ku celcelinayay ducooyin wuxuuna dalbanayay rafiiqa sare in markaa laga dhigo waqti duxa ah ayay ahayd bay tiri markii ay sii darnaatay mar allaala markay sii adkaatay sii xoogaysatay xanuunkii rasuulka sala allahu calayhi wasalamna waa uu dhintay mar allaala markuu cadayday kadib asagoo ay u buuxsantay soddon ee lixdan iyo saddex sano xayratu asaxaaba waxaanu gelaynaa asxaabta oo markaa weerar ku dhacay iyo wa mowqifu abi bakar ama go-aankii uu ka gaaray arrinta wa tasaraba waxaa faafay alkhabaru khabarkii ayaa ku faafay dhimashada nebiga ahayd bayna asaxaabati asxaabta dhexdooda khilaala laxadaati daqiiqadooyin gudahooda laxadaad iyo daqiiqadooyin yar gudahooda ayaa waxaa ku faafay rasuulka sala allahu calayhi wasalam qabar geeriyaadkiisii fa adallanad waxaa mugdi noqday calayhim korkooda waa saxaabadiiye addunyaa adduunkii baa la madoobaaday wakaaduu waxay sigeen yafqiduuna inay waayaan wacyahum garaadkooda wacyigood oo caqligakaa ka tago falam yakun ma uusan ahayn yowmun maalin axsana ah ka wanaag badan walaa adwa'a kana la fiihi laga bilaabo maalihii uu soo galay rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam almadiinata magaalada madiino magaalada madiina maalintii uu soo galay maalin ka iftiin badnayd kana qurux badnayd ma jirin walam yakun maahayn yowmin maalin adlama ka mugdi badan walaa aqbaxa kana fool xun ama ka xun min yowmin maata fiihi maalintii uu dhintay maalintii uu dhintayna maalin madoobay markaa u ahayd wakaana waxaa u sugnaa lahum ayaga waa saxaabadiiye dajiijun hudun baa u sugnaa koo oo ka dajiiji lxujaaj xujaajta hudunkoodoo kale markaa ah say xujaydu u hugmeen way u guuxaan min albukaa'i oohin daraaddeed ee mar allaala markay soconayaan xujayda hug iyo hudun baa ka yeerta kaa wax la mid ah oo oohin ah yaa saxaabadu ka sugnaaday wa qaama waxaa istaagay cumar bnu khadaab radia allaahu canhu fi lmasjidi masaajidka dhexdiisuu istaagay yaquul asagoo odhanaya yaquulu asagoo dhahayahi rasuulkii allahu calayhi wasalam lam yamid ma uusan dhimanin muutu mana dhimanayahu ilaa ilaahay uu ku baabi'iyo almunaafiqiina munaafiqiinta ilaa munaafiqiinta ilaahay nebiga sababtiisa uu ku baabi'iyana rasuulku markaa dhiman maayo wa akhada wuxuu guda galay cumar yatawacadu inuu hanjabo bilqataci goyn iyo walqatli dil man yaquulu qofkii yidhaahda innahu maata wuu dhintay qof kasta oo dhaha nebi moxamed wuu dhintay in gacmaha uu ka googoyn doono cumar uuna markaa dili doono taa ku hanjabay waasaxaabatu asxaabtiina xowlahu cumar gaararkiisay yihiin fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa munhadi munhadishiin ahoo wararsanoo hadli kara iyo qof wado inuu wacyi iyo garaad ku jiro inuusan jirinba yad markaa saxaabadii moodaa qad kharaja baxay ilaa maskanihi gurigiisii u aaday oo bisaala aaliyadii rasuulka xanuunkiisa nebiga jiradiisa waxoogaa inuu ka khafiifay oo waxoogaa aad mooddo inuu caafimaad helay markuu arkay ayuu yidhi reerka soo fiiriba sabaaxan subaxnimadii subaxa uu dhimanayo aroorteedii hore yuu rasuulku khafiifnimo ku arkay falamaa tuwafiya markii la ogsaday sala allahu calayhi wasalam rasuulka aqbala wuu soo qaabilay abuu bakar oo calaa daabatihi daabadiisa saaran abuu bakar oo gaadiidkiisii saaran xataa nazala ilaa uu degay ilaa uu ka degay daabadiisii fadakhala almasjida masaajidkiibuu galay falam yukallim ma uusan la hadlin annaasa dadka abubakar suu u socday markuu daabadii iyo gaadiidkii uu saarnaa uu ka degay masaajidkuu galay qofna lama hadlin xataa dakhala ilaa uu usoo galay haddana calaa caaishata caaisha radia allaahu canha faqasada wuxuu u qasday uu aaday rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam wa huwa rasuulkoo musajan duuban oo lagu duubay biburudin go xariratin xarxariiqniyo leh go' xabiro ah ayaa rasuulka markaa lagu duubay fa kashafa waa uu ka fayday biwajhahu wejigiisa mar allaala markuu dul tegay ayuu wejigii ka fayday faqabbalahu waa uu dhunkaday wa bakaa waana ooyey abuubakar waa ilmeeyey uma qaala wuxuu yidhi biabii aabbahay baan abta adi kugu furanayaa iyo wa ummii hooyadayba laa yajmacu allaahu ilaahay kuu kulmin maayo calayka korkaaga mowtatayni laba geeri laba dhimasho ilaahay ma isugu kaa daraayo ama almowtatu geeridii allatii taasoo kutibad la qoray calayka korkaaga lagu qoray faqad mudtahaa waad dhimatay dhimashadii laguugu qoray waad dhimatay laba geerina ilaahay ku dhadhansiin maayo subxaana wa tacaala uma intaa kadib kharaja wuu soo baxay abuubakar faqaala wuxuu yidhi ijlis fadhiiso yaa cumaru cumarow cumarow fadhiiso ayuu yidhi fa abaa wuu diiday cumar an yajlisa inuu fadhiisto waa la wareersan yahay xiro iyo warar baa dadkii haaya dahsho iyo maxdin iyo murug baa ku dhex sugan cumar wuu diiday inuu fadhiisto fatarakaha wuu isaga soo tegay abuubakarna wa jaa'a wuxuu yimid ila almimbar mimbarka xaggiisa wa qaama wuu istaagay bijanbihi mimbarka dhinaciisa wa taraka annaasu dadkiina way ka soo tageen cumaru cumar radia allaahu canh wa aqbaluu waxay soo qaabileen dadkii ilayhi abuubakar xaggiisa fatashahada waa towxiidsaday tashahud ayuu bilaabo qofka cudbada bilaabaya kelimaadka uu ku bilaabaa tashahud la yidhaahdaayo wuu tashahuday wa qaala wuxuu yidhi amaa bacdu intaa kadib man kaana qofkii ahaan jiray ana ahaa oo minkum adinka idinka mid ahe yacbudu mid caabuda muxammadan muxamed caabudi jiray fa ina muxammadan qad maat muxamed wuu dhintay qof allaala qofkii nebi moxamed caabudi jirayow moxamed dhimaye waman kaana qofkii ahaa yacbo minkum adinka idinka mid ah oo yacbud allaaha mid ilaahay caabuda ahaan jirayna fa ina allaaha ilaahay xayun waa xayi ilaahay waa alla noolaan jiray nool noolaa yamuutu ma dhimanayo alla aan dhimanin waaye qaala allaahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi wamaa muxammadun muxammed ma ahaanin ilaa rasuulun rasuul maahane qad khalad ay tagtay min qablihi hortiisa alrusulu rusul ay tageen afa in maata hadduu dhinto nebi muxammed ow qutul ama la dilo inqalabtum ma gadoomaysiin ooma waxaad u laabanaysaan calaa acqaabikum cirbihiina waman yanqalib qofkii gadoomo oo u laabta calaa caqibayhi arbihiisa falan yadura allah ilaahay ka dhibi maayo shayan waxba wasayajzi allaahu ilaahayna waa abaalgudayaa ashaakiriin shaakiriinta iyo dadka ku shukriya mincada alle diintana ku dhaqmaa ilaahay wuu jaasin subxaana wa tacaala qaal ibna cabbaas wuxuu yidhi fawallaahi ilaahay baan ku dhaartaye lakaanna waxaad moodaa annaasa dadkii lam yaclamuu inaysan ogaynba ana allaha ilaahay anzala inuu soo dejiyey haadihi alaaya aayaddaa ayada ah xataa talaahaa ilaa uu akhriyey aayaddii abuu ilaa abuu uu akhriyey fatalaqaahaa way kala kulmeen aayaddii minhu abibakar xaggiisay annaasu ka qaateen dadka waxay kala kulmeen oo ay ka maqleen abubakar xaggiisa famaa asmaca ma maqal siinin abubakarna basharan bashar oo min annaasi dadka ka mid ah aayaddii markay ka maqleen abubakar ilaa yataluuhaa wuu akhrinayay way akhrinayeen oo mar allaala markii abuubakar laga maqlay aayadda yaa la moodaa inay maalintaas soo degtay qaala cumar wuxuu yidhi fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartayo maa huwa arrintu ma ahaanin ilaa an samictu inaan maqlay maahana abaabakaroo talaahaa aqrinaaya facaraftu markaasaan aqoonsaday annahu geeribuu alxaqu xaq inay tahay in nebiga inuu dhintay uu geeriyooday ee xaq tahay facaqirad facaqirtu dheh waan wareeray buu yidhi xataa intii maa tuqilunii ay iqaagi weysay ama ay icelin weysay rijlaaya lugahaygii ilaa ay lugahaygii dhulka igu hay waayeen wa xataa hawaytu ilaa aan hoobtay oon ku dhacay ila alardi dhulka lugihiibaa tabar doolooyi iyo celin waayeen ilaan dhulka ku dhacay wa caraftu waxaan aqoonsaday ama wa calimtu annahu qad maata inuu dhintay rasuulku inuu dhintay ayaan markaa aqoonsaday ikhtiyaaru bakarin abi bakar doorashadiisii likhilaafatihi khilaafadii nebiga sala allah calayh wasalam nebiga beddelkiisii loo doortay wa kaana aham shayga ugu hamisanaa ama wa kaana waxay ahayd ahama qadiyatin qadiyada midda ugu weyneyd bacda wafaati rasuuliillaahi rasuulka ilaahay geeridiisii kadib dhacday huwa ikhtiyaarun doorar amiir in la doorto amiirkaasoo yaquumu istaaga maqaamahu booska nebiga sala allahu calayh wasalam fii idaarati ashu'uun shu'uunta maamulkeeda ama arrimooyinka alcibaadi iyo waalbilaad bilaadda iyo addoommada arrimooyinkooda maamul la maamulo qof istaaga booska nebiga suu u maamuli jiray in la helo waa qadiyadii ugu horaysay xataa aaska nebiga ayaa laga hormariyey wa kaana cali bni abi taalib wuxuu ahaa radia allaahu canhu yaraa mid arkaa annahu asagu axaqu inuu ku xaq leeyahay bilkhilaafati khilaafada bedelka nebiga booskiisa inuu galo waana liqaraabatihi u dhowaashaha minhu rasuulku uu u dhowaa sala allahu calayhi wasalam faijtamaca way kulmeen huwa asaga waa cali iyo wazubayr iyo wa rijaalu rag oo min bani haashim u dhashay fii beyti faadima faadimo gurigeeday ku kulmeen radia allaahu canha wajtamaca alansaaru nimankii reer ansaareed ee reer madiinena waxay ku kulmeen ayaguna fii sakhiifati bani saacida reer bani saacida xaafadoodii ama sakiifad waa meel magacoodoo bani saacida ay lahaayeen ay ayaguna markaa ku kulmeen liyakhtaaruu say u doortaan amiiran amiir oo minhum ayay ka mid ah amiir ayay ka mid ah inay doortaan wajtamaca almuhaajiruuna nimankii muhaajiriintana waxay aadeen oo ay u kulmeen ilaa abi bakarin iyo wa cumara radia allaahu canhuma abuu bakar iyo cumar xaggooday aadeen wadahaba wuu soo baxay abuu bakarin iyo wa cumar radia allaahu canhuma labadoodaba ilaahay ha ka raadi noqdee wa macahuma waxaana la socdoo micigooda ahaa abuu cubaydat bnu jaraax iyo walmuhaajiriina nimankii muhaajiriinta ahaa waxay soo aadeen ilaa saqiifati bani saacida reer bani saacida xaafadoodii ama saqiifada meel magaceed waayo waa meeshii ay reer ansaareed ku kulansanaayeen ayay soo maqleen abuubakar iyo cumar abuu cubayda iyo koox muhaajiriin ah meeshaasay markaa soo aadeen marka oo xaafaddii reer ansaareed ay ku kulansanaayeen fajara waxaa dhex maray baynahum muhaajiriinta baynkooda iyo wabayna bayna alansaari ansaar beenkooda naqaashun wadahadal wa xiwaarun iyo dood wadahadal iyo dood ayaa markaa dhex martay dakara uu xusay fiihi dakara fiihi alansaar ansaar ay ku sheegeen ama ay ku xuseen fadlahum fadligooda iyo waistixqaaqahum mudnaantooda ay mudan yihiin inay ayagoo khilaafada qabsadaan reer cansaar marka waxay ka sheekeeyeen fadliga iyo wanaaggii ayagu markaa leeyihiin iyo wanaagga nabiga xaggiisii fadliga oo ay diinta ku leeyihiin taasay ka sheekeeyeen abuubakarna meeshuu markaa fadhiyaa faqaala abuubakar wuxuu yidhi innamaa dakartum waxaad xusteen oo aad sheegteen oo min khayrin wanaag ah fa antum adinku ahlahu ehelkiisii baa tihiin xaqaas iyo waxa aad sheegteen iyo waxaad diinka u tarteen isaad nebiga u soo dhowayseen iyo fadligiinna intaasoo dhan run baad ku sheegteen buu yidhi waa shay aan la dafiri karin fa antum ahlahu wamaa tacrifu ma garanayso oo ma yaqaanaan alcarabu carabna haada alamar amarkan ee kani madaxtinimada ah ilaa lihaada alxayi qabiilkan maahane oo min qurayshin qoraysh ah carab sidoodaba waxay maamul iyo hoggaan u haystaan oy amar ka qaataan waa quraysh haddii qof kale laga dhigo inay carabi kale cuqubanto oo la kala ra'misraaci waayo yaa markaa imaanaysa wamaa tacrifu alcarab carab uma oga haada alamru amarkan ee kana hoggaaminta ah ilaa lihaada alxay qabiilkan maahane oo min qurayshin quraysh ah ay laa yanqaaduuna u hoggaansami maayaan lixukmi axadin axad xukunkiisa hayra qurayshin aan quraysh ahayn hum ayagu quraysh awsadu alcarabi waa carab kuwa ugu fadliga badan ama ugu fiican nasaban xagga nasabka iyo wadaaran xagga deegaanka labadaba uma intaa kadib akhada wuxuu soo qabtay abuu bakar biyadii cumar cumar gacantiisii wa biyadi abi cubaydata abi cubayda labaduu gacan io gacan wa qaala abuubakar wuxuu yidhi qad radiitu waxaan raalli idinkaga noqday oon idinkugu qanacsanahay lakum adinka axada haadayni arajulayn labadaa nin mid ka mid ah labadaa nin mid ka mida ah doorta buu yidhi ama cumar doorta oo khaliif idiin noqdo oo nebiga ha bedelo ama abuu cubayda doorta oo khaliif ha idiin noqdo oo nebigu markaa ha bedelo qaala rajul nin baa yidhi oo min alansaari reer ansaareed ka mid ah arrintu aan dhexdhexaad ka dhigno minna amiirun wa minkum amiir idinka amiir doorta aniguna amiir aan doorano hal amiir oo muhaajiriin ah iyo mid ansaara kala dooranoo laba amiir aan yeetay aqatulkii wakhashow waxay ka cabsadeen buuqa ama isfar imaad ileen nin kasta hadda wuxuu u dadaalayaa si ay hogaaminta u socon lahayd qof kasta oo meesha fadhiyo wuxuu rabaa ma aha kursi doon ma aha wax xoog ma aha wax kala samayn waxay intaa u maraayaan inuu maamulku duuy inuu maamulku sii dhisnaado inuu maamul ku tooso sidaa darteed markay buuq noqotay oo ninkii reer ansaareed uu laba amiir aan kala doorano oo muhaajiriinna amiir ha lahaato ansaarna mid dooca doorato qaarkood ay dhaheen maya ma dhici karto qaar ay leeyihin waa samaynaynaa fa kahura allabad buuqii baa batay waalaswaatu qorshow waxay alikhtilaafa inay iskhilaafaan la iska hor yimaadaan faqaala cumar cumar baaba yidhi liabii bakar ku yidhi ubsud fidi yaddaga gacantaada abuubakarow fabasadahaa abuubakar gacantiisii buu fidiyey fabaayacahu wuu la mubaayacooday huwa asaga waalmuhaajiruuna iyo muhaajirii iyo waalansaar ansaartii oo dhanba abubakar bay la mubaayacoodeen adtajhiizu diyaardayntii iyo watawdiicu sagootintii aljasad alshariif jirkii qiimaha badnaa loo sii sagootiyey ila alardi arlada xaggiisa waa jirkii nebiga in marka waxaa la bilaabay nebiga la diyaar gareeyo janaasadiisii jirkiisii shariifka ahaana loo sii dhaadhiciyo dhulka hoostiisa ama qabriga wa yowma athulataa maalin talaada ay tahay hasaluu way dhaqeen rasuul allaahi sala allahu calayhi wasalam walam yujariduuhu mana aysan ka dhigin min thiyaabihi dharkiisa nebiga jasadkiisa lagama dhigin dharkoo asagoo dharkiisa qaba ayay markaa dhaqeen dadka kale sidaa ma ahee waa la dhardhigaa oo markii rasuulku dhaqaayeen baa waxaa laisku khilaafay seema yeelnaa anujarribu ma dhardhignaa rasuulka sida dadka dhintay aan u dhardhigno oo kale oo masaasaan ku dhaqnaa mase mase asagoo dharkiisa qaba riwaayada waxay tilmaamaysaa in hurdo lagu salliday oo ay hurdeen kadibna guriga laga dhex hadlayoo qof ayuu aysan arkaynin ee nebiga dhaqa asagoo dharkiisa qaba kolkaasay saa sameeyeen walam yujariduuhu maysan ka dhigin nebiga min hiyaabihi dharkiisa wa qaama waxa u istaagay bigaslihi qubayskiisa ama dhaqitaankiisa alcabbaas iyo wa caliyun wa fadl ninka lagu magacaabo khutham oo ibna alcabbaas labadaba cabbaas baa dhalay iyo wa shuqraan ninka shuqraan lagu magacaabo mawlaa rasuuli illaah wa awsna asnadahu wuxuu ku tiirinayay ilaa sadrihi laabtiisa cowsna laabtiisuu saa u saarayay markii rasuulka markaa la dhaqaay waqad ghasaluuhu way meereen oo way dhaqeen alaaa ghasalaatin saddex dhaqmo dimaa'in biyay ku dhaqeen iyo wasidran geedgodeed godku aad buu u nadiifiyaa jasadka iyo waxyaabaha lagu dhaqo wa kaana almaa'u biyihii lagu dhaqayna wuxuu ka ahaaday oo laga keenay min bi'rin caal oo lisacad ibnu khayfama uu leeyahay oo biquba ku taala een quba ku yiilay oo biyo sacad ibnu khayfama keenay yuqaalu laha alqars ayaa la dhihi jiray ceelka wa kaana sala allahu calayhi wasalam nebiguna wuxuu ahaa intuu noolaa yashrabu minhaa mid ka ceelkaa xaggiisa wa kufina waa la kafanay waa magaala ayaa saxuri la yidhaahdaayo meesha lagu sameeyey oo min kursufin suuf ka samaysan ama cudbi laysa fiiha ma aysan jirin ii nebiga lagu kafanay fiiha gudahooda qamiisun walaa cimaama khamiis iyo cimaamadba kuma jirin udurija waa la geliyey fiihaa dharka dhexdiisa gelin ayaa rasuulka markaa la geliyey waxafara wuu qoday fii mowdici aladii meeshii tawafiya fiihi lagu qabsaday meeshii uu ku dhintay yaa qabrigiisii laga qoday wa jacala wuxuu yeelay alqabru qabrigiina laxdan lixdii laba qabriyaa jirto midna shaqi baa layidhaahdaayo waa in godka la qodo kadibna mid kale dhexda lagu qodo markaa waa la arkayaa laxdigana waxaa la yidhaahdaa waa meydka la dhigi lahaa la gaarana sii qodo oo markaa meydka la arkaa meeshii la qodaa ciidda lagu shubaa kaana waxaa yidhaahdaa maxd weliba ninka lagu magacaabo abuu talx wuxuu qodi jiray godka laxdiga nin kalena waa jiray oo shaqi buu qori jiray labadooda kabacdi wadaca wuu dhigay waa abu talxe sariirahu sariirtii bilqab ayaa soo galay irsaal bay u gelayeen yusalluuna ayagoo ku tukanaya salaadii janaaso calayhi nebiga korkiisa afadaadan keli keli ayagoo ah qof qof maalintaa imaam u noqday ma jiro qof kastaa si gooni ah ayuu markaa ugu tukanaya toban baa soo gelaysa saddex baa soo gelaya hal baa soo gelaya saasay markaa ahaayeen laa ya'ummuhum axadun qofna hogaaminayay ma jirin qof iimaan u noqday ma jirin wa awala man dadkii ugu horreeyey sallaa ku tukaday calayhi nebiga korkiisana cashiiratuhu qaraabadiisay ahaayeen kadib almuhaajiruuna muhaajiriintaa ku xigtay uma intaa kadib alansaaru nimankii ansaareed uma asibyaan ilmihii yaryaraa uma alnisaa haddana haweenkii aw ilnisaa'u uma sibyaan waa shaki ama ciyaalkaa horeeyey oo dumarkaa dembeeyey ama dumarkaa horeeyey ciyaalkaa markaa dembeeyey waintaha wuu gabaray fii dalika yowmun maalinta fii dalcaqamu laylat larbi kii arbacada ahayd badankiiseen fii awaakhiri albaytuna waanu gelaynaa meesha haynoo joogto wabilahi towfiiq wallahu subxaana wa aclam